أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa waalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacdu waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii afraad baabkii sideedaad waxaynu maraynay ba sunanuha salaada faraa-id iyo sunan inay leedahay iyo mafruuhaad iyo mubdiraad baa hore u sheegnay marka waxaynu maraynay sunanuhaa sunanu salaa salaada sunnayaalkeeda qismaani laba qayboodu sunanu salaa salaada sunnayaalkeeda qismaan sunnadii laba qaybood wey mu-akadatun sunno la adkeeyo kal waajib sida waajibka oo kale ah iyo wakayru mu-akada sunno aan la adkayninoo kal mustaxab wixii la jeclaystay lamida faalmu'akadatu sunnada la adkeeyey hiya sunnada la adkeeyey waxaa weeye kow qiraa'atu suuratin suurad akrinteeda aw shay-in qiraa'ati shay-in suurad ma ahe shay akrintiisii min alqur'aan qur-aanka ka mida la akriyo kal aaya aayad oo kale walaayatayn laba aayadood oo kale bacda qiraa'ati alfaatixa faatixada akhrinteeda ka gadaal aayad iyo labiyo saddex la akhriyo sunna mu-akada wey fii salaati asubxi subaxa salaadiisa gudaheeda ayaa lagu akrinayaa wa fii uulay aduhri waalcasri waalmagribi waalcishaa duhurkiiyo casarkiiyo maqribkiiyo cishaha labadooda ragcadee hore ayaa lagu aqrinayaa bacda alfaatixa ama suurad ama shay min alqur-aan daliilkeedii limaabaa u daliila huwiya la wariyey ana anabiya suubanaha sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye kaana nabiga wuxuu ahaa yaqra-u mid aqriya fi duhri salaada duhur gudaheeda fil uulayeyn labada ragcadee hore gudaheeda wuxuu ku aqrin jiray biummi ilkitaabi faatixada iyo wa suuratay laba suuradoo kale oo hadday yaryar yihiin oo laba suurad laysku qabtaa nabadu weyn wa fi rakcatay labada ragcad gudahood al ukhrayayni ee dambana biummi ilkitaab faatixada keligeed buu ku akrin jiray wa kaan wuxuu nabiga ahaan jiray yusmicuhum asxaabta milmaqadsiya dadka ma'muumiinta ee gadaashiisa ku tukanaya yasmacuhum subanuhu waa maqashiin jiray al-aayata aayaduu akrinayo ee faatixada kadib si ay u ogaadaan ay u bartaan axyaanan mararka qaarkood waaba uu maqashiin jiray marmarna inaan la maqlin waa siday u badnaydo salaadii waa salaad sira oo aan qiradoodii lala jaaraynin kolkaa dadka u dhow iyo marmar isaga u jira ha kugu daydeena maqashiin oo litacliim barid uu barayo darteed uu u maqashiinayana waa dhici jirtay kolka ama suurad ama aayad ama labo in faatixadii ka gadaan lagu akriyo labada ragcadood subaxa iyo duhurka iyo casarka iyo maqribka iyo cishaa afartaas labadooda ragcada hore sunna muakadow laba sunnada labaad ee muakadkaa ah waxaa weye qowlu samica allaahu samica allaahu dhihideeda liman axad allaha aqbalo xamidow eebba ku mahadiya rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbiganow laka adiga rabbiga keliga ayaa alxamdu mahadle lilimaami qofka imaamee horjooga ah iyo walfadi ka keligiis tukanaya labadaba intaas waa laga raba kabacdi inooosna waa kada cinda alictidaal inaad tiraahdo samica allaahu liman xamida rabbanaa laka alxamd iyadana waa sunna mu-akad waa ducayaab leh allow aqbal qofkii kugu mahdiya oo alxamdulilah yihaa ilaahu xamdigaasuu kugu mahdiyey ka aqbale u aqbalo qowlu samica allaahu taqabal allah allaha aqbale ajiiba qowlkeedii taasuna muakada liman allaha aqbale ajiibo xamidahu eebbaweyne ku mahdiyey rabbanaa yaa rabbana anaga rabbiganow laka adiga rabbiga keliga ayaa alxamdu mahadle qowlkaasaa suna muakadaa lilimaami qofkaa da tujinaya ee imaame horjoogaa iyo walfadi midka keligiisa wa qowlu rabbanaa laka alxamdu qowlkaa dambe lilma'muum ayay u sugnaato imaamka oran maayo amaa samica allaahu liman xamidahu rabbanaa walaka alxamd intaba waa sunno laakiin samica allaahu nin walba waa oranaya rabbanaa walaka alxamdu ma'muumka orana iyadana daliilkeedii waxaa wey biqowli hurayra cabdiraxmaan ibni sakhr hadalkiisii ayaa u daliila radia allaahu eba weyne raalliha noqdo canhu abii hureyra cadi muxuu yihi abuu hureyra ina anabiya subanaha sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelya allaha ku badiye kaana nabiga wuxuu ahaa yaquulu mid yira samica allaahu allaha aqbalo ayuu dhihi jiray liman qofkii xamidahu eebba weyne ku mahadiyo wuxuuna dhihi jiray xiina goorta u yarfacu suubanaha koryeela sulbahu dhabarkiisa min arakca rukucda markuu ka koryeelo ayuu samica allaahu liman xamidahu dhihi jiray uma ka gada yaquulu nabiga wuxuu dhihi jiray wahuwa qaa'im toos isagoo u taagan rabbanaa yaa rabbanaa inaga rabbiganow walaka adiga rabbiga keliga ayaa alxamdu mahad ideerkeed kuu sugnaatay tan istaaggaa lagu dhihi jiray laakiin kolka la kor noqonaayo samica allaahu baa la oran jiray waliqowlih nabiga hadalkiisiina waa u daliil calayhi nabiga korkii asalaatu naxariis iyo wasana nabadgelyaha aatee uu yihi nabiga idaa qaala alimaam imaamka hadduu yiraa samica allaahu ilaaha aqbalo liman qof allaha ka aqbalo xamidow eebba ku mahdiyey faquuluu idinka ma'muumiinta waxaaad tidhaahdaan rabbanaa yaa rabbana faquuluu waxaad tidhaahdaan allaahumma yaa allah eebba weynow rabbanaa yaa rabbana rabbigiina abuurtow walaka adiga eebba weynaha keliya ayaa alxamdu mahad idaylkeed leh dhaha saddex sunnadii maaka ka ahayd subxaana rabbiya alcadiim subxaana rabbiya alcadiim dhihideeda ayaa sunnadii mu-akadkayd kamida fi rukuuci lagu yiraa halaatan saddex goor wa qowli subxaana rabbiya lacla in la yira fii sujuudi sujuudda lagu yiraa ayaa iyadana sunnadii mu-akadkayd kamida markii la rukucsan yahay subxaana rabbiya alcadiim wa bixamdihi baa saddex goor la oranaya marka la sujuudana subxaana rabbiya alaclaa baa la oranaya labadaas eray in la yidhaah labadaa goor sunna mu-akada kal waajib lamidow qowlu subxaana rabbi rabbiga ceeb la-aan badana rabbiya alcadiimi ee weyna fi rukuuci rukuucda gudaheedii halaasan saddex goor lagu yiraa wa qowlu subxaana rabbiya alaclaa in la yiraa fi sujuudi sujuudda lagu yiraa ayaa iyadana sunnadii mu-akadkay ka mid a markii la rukucsan yahay subxaana rabbi alcadiim wa bixamdihi baa saddex goor la oranaya marka la sujuudana subxaana rabbi alacla baa la oranaya labadaas eray in la yidhaha labadaa goor sunna muakada kal waajib kalwaajib lamidow qowlu subxaana rabbi rabbiga ceeb la-aan badana rabbiya alcadiimi ee weyna fi rukuuci rukuucda gudaheedii halaasan saddex goor lagu yiraa wa qowli subxaana rabbi rabbiga aarlaha madana ala allaa koraynta badna fii sujuudi sujuudda gudaheedii lagu yiraa daliilkeedii liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye lamaa goortii uu nasala degay qowluhu eebbaweyne hadalkii tacaalaa koraaye fasabbix bismi rabbika alcadiim marka ay degtay ayaa nabiga yihi ijcaluuha aayadan waxaad yeeshiin fii rukuucikum falamaa goortii uu nasalo degay sabix isma rabbika alacla qaala nabiga wuxuu yihi ijcaluuhaa fii sujuudikum kana sujuuda gudaheedii yeela kolkaa daliilkeediina warka waxaa degtay fasabixu rasuul allow bismi rabbi rabbigaa iyo magicii labadaba salliin iyo waxaanu cunamin oo dhanka huuf rabbiga alcadiimi weyna subaliwna wuxuu yihi ijcaluuha kelimadan waxaad yeeshiin fii rukuucikum rukuucdiina gudahooda falamaa goortii nasala degay sabix huf rasuul allow isma rabbig rabbiga magici alaclaa koraynta badnaana qala wuxuu yihi ijcaluuha kelimadan waxaaad yeeshiin fii sujuudikum sujuudiina gudahooda yeelow afar sunnadii mu-akidka ahay ama mu-akadka ahay ee waajibka lamid ahay waxaa ka mida takbiiratu lintiqaal guurguuridda takbiirteedii markaad xibin salaada kamida ka guuraysid xibin kale u guuraysid adigoo istaagii ka guuray oo rukuucu guuray ama rukuuc ka guuray ictidaal u guuray ama ictidaal ka guuray ee sujuud u guuray ama sujuud ka guuray julus weyne sajdatayn u guuray ama juluuskii ka guuray sujuuddii labaad u guuray ama sujuuddii labaad ka guuray ka-eg iyo ragcadii labaad u kacay intaas intiqaalaadka mar la arkaba waa taynu nii allaahu akbar ayuunbaa la oranaya takbiiratu lintiqaal guurguuridda allaahu akbarteedii bacsunihii mu-akadka ahaa ee waajibka lamid ahaa yaa kamida min alqiyaami laga guuro ila asujuudi loo guuro wa min asujuudi laga guuro ila aljuluusi loo guuro wa minhu min aljuluus fadhigii laga guuro ila alqiyaam qiyaamkii loo guuro daliilkeedii listimaaci daalik arrinkaasaa la maqlay minhu nabiga ayaa laga maqlay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo sunihii mu-akadkee waajibka lamida atashahudu ah, ataxiyaad sii wey alawalu ee hore iyo wasaani tashahudkii labaad waljuluusu lahuma waa fariisow tashahudka waa labo salaada rubaaciyada ama hulaafiyada maqribkiiyo casarka iyo cishaha ayaa laba tashahud leh fajarka waa mid keliyeeda kuwaas laba labada leh sheikhan wuu israaciyey laakiin madabka shaaficigaa ah midka hore inuu sunno yahay muakada ka labaadse uu rukni yahay way kala duwan yihiin shiikhan wa isku daray atashahudu ataxiyaadkii alawalu ee horeeyey iyo wasaani tashahudkii labaad iyo waljuluusu fariisasho lahumaa litashahudey mid la arkaba fadhi baa lagu akrinaya fadhiga loo fariisanayo ayaa sunnadii mu-akadka ee waajibka lamid ahay ayaa kamida lix lafdu tashahud tashahudka ereygiisa tashahudkii dhow riwaayuu ku soo arooray marka riwaayadii ugu qiimi badnay oo xadiidkeedii muslim iyo bukhaari wariyeen cabdullaahi bni mascuud ayaa nabiga ka wariyey cabdullaahi bni cabbaasiyo cabdullaahi bni cumarna labadu shahiid bay leeyihiin way sula dhow yihiin kolkaa midkaan cabdullaahi ibni mascuud ee shiikhu uu qaatay kaasaa muttafaqu caleyha ugu qiimi badan kan in la barto wey ataxiyaatu lilaahi wasalawaatu watayibaatu assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu assalaamu calayna wacalaa cibaadiillaahi asaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ashhadu ana muxammadan cabduhu wa rasuuluhu intaasaa la oranay intii shan qaybood wey qeybta koobaad waa salaam eebba la salaamaayo ataxiyaatu lilaahi wasalawaatu watayibaat intaa waa qayb qaybta labaadna waa salaan uu rabbi rasuulkiisii salaamaayo assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu qaybtii labaad qaybta saddexaadna waa dadkii wawanaagsanaaya muslimiinta kamid ah assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi saalixiin ayaa la salaamaya qaybta akrada shahaado wey waxaa lagu gebagabaynayo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluhu qaybta afraad sali nabiga shanaad ee u dambaysa sali nabiga lagu saliyo shantaa qaybood lagama marno shantaa marka laga gudbana wixii adoonto oo dan aakhiriyo dan adduuna ayaad ku ducaysanaysa lafdu ataxiyaadka ereygiisii wahwa waxaa wey ataxiyaatu salaan yaalba lilaahi rabbiga ger lagu caabuda u sugnaatay wasalawaatu naxariisyaan iyo wadayibaad wanaagyaal intaba eebbaweyna iskale addoomihiisa ku gallabaysta mudan wixii sharafa asalaamu nabadgelyo salliil iyo xumo laga nabadgelo calayka korkaaga ahaato ayuhaa kan annabiy ee nebiga ah waraxmatullah eebbaweyne naxariistiisiiyo wabarakaatuhu rabba weyne barakadiisa wasalaamu nabadgelyo calaynaa korkanaga ha ahaato wacalaa cibaadillah rabba weyne addoomihiisa korkooda ha ahaato asaalixiin eesu suuban eesa waxaan qiraya an laa ilaaha garmid lagu caabudo inuusan jirin ila allaahu rabba weyne maahaane waxdahu keligii laa shariika wax wax lale lahu lilah rabba weyne uma ahaan wa ashhad waxaan qiraya ana muxamadan rasuulkii la mahdin badiyey cabduhu eebbaweyne addoonkii inuu yahay wa rasuuluhu eebbaweyne miduu dilay inuu yahay baangirayaw todoba sunnadii mu-akadka ahay aljahri koru dhigid weeye qirada fi salaa salaad gudaheed kor loo dhigo salaadii aljahriya ee indhawaqeediya akhrinteeda kor loo dhiga ahay waa salaadii subax iyo maqribkiiyo cishii salaadii habeen oo fayajhar wuxuu kirada kor u dhiga ka tukanaya fi rakcatayn laba ragcad gudahood aluulayey ee horeeyo min almaqribi kamida walcishaai cishihii kamida wa fii salaati asubxi subaxa salaadiisiina kiradii kor buu u dhigaya waayuusir wuu siraysanayaa kiradii isagoonba ismaqashiinayo hoos buu u dhigaya fiimaa cadaa daalika inta aan sheegnay wixii ka soo haray sideed sunnadii mu-akadka ahayd waxaa wey asiru tiradii oo hoos loo dhigo fi salaati salaad gudaheed salaadii asiriya casarkii iyo duhurkii wey labada haddii la tukanayana tiradaa hoos loo dhigaya haada warka aynu sheegnayna filfariido salaada faralka gudaheedii wey wa ama fi naafila salaadu hadday naafila tahay ayan fariido ahayd fa sunnatu jidnabi fiiha salaada naafilada a loo jideeyey al-israaru hoosu dhigid wey in kaanad hadday sunnadu tahay naafilada nahaariya maalin mid la tukanayo waaljahru koru dhigid wey in kaanad hadday tahay layliya salaad habeen ilaa idaa khaafa inuu qofka tukanayo ka cabsada maahaane an yu-diya inuu dhibo hayrahu isaga mee muslimkii kale ee cibaadaysanayey inuu ku dhigo biqiraa'atihi tiradanuu kordhigay maahane oo fa inahu markuu ka cabsado inuu qiradiisa dad dhibsado oo uu dadku dhibo yustaxabu lahu waxaa markaa loo ammaanay alisraar hoosu dhigid tiradii hoos loo dhigow sagaal sunnadii mu-akadka ahay ee kal waajibii lamid ahay waxaa kamida asalaatu ah, salin cala annabiy subanaha korkiisii lagu saliyo calayhi nabiga korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyaha ahaatee fii tashahud ataxyaad gudihii alakhiir ee dambeeyey oo fa bacda qiraa'ati tashahud ataxyaadka akhrintiisa ka gadaan ayuu yaquul kii tukanayo wuxuu odhanaya allaahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamadin kamaa sallayta calaa ibraahiim wacalaa aali ibraahim wabaarik calaa muxamadin wacalaa aali muxamadin kamaa baarakta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid ma oranaya salliga ibraahiimiyaa la yira wa afdalu salaati cala aliطlaaq salli nabiga lagu saliyo kan ugu ajriya qiimi badan waa midka kan ibraahiimiyada la yiraaho idan marka nabiga lagu salinayo midkaan korka laga qabto lagu saliyow ama waxyaalaha tasanucaadka lagu sameeyey ee rag alifay waxaasi iska sheeko wey waxyigii waaka sidii nebiga uu u sheegay ummadda waa kan kanaa la qabanaya idan waa in waxyiga lagu xirmo labada magafo warkooda la qaato iska daayo wararka kale intaasoo salaad baa la sameeyey oo midda madax gaara loo bixiyey midba magacii la rabaa lagu magacaabay markaasaa mid la arkaba qiimigii la raba loo sheegay kolkaa magacbixintiiyo qiimaynta markay rabbi iyo rasuul ka yimaadaan ay waxay yihiin ay qiimi laakiin qof bashara markuu wax iska yiraa waxba ma am lahum shuraakaa sharacuu lahum min addiin idan salliga kan haddii jinaaso la tukanayo ama salaad la tukanayo ama nabiga lagu salinayo ama gawardinnimo akhrisanayso waa kan kada akhrisana kii rabbi ka yimid ee rasuulka ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam midka kow imaamu muslim ayaa wariyey allaahuma yaa allah eebba weynay salli u naxariiso calaa muxamadin maxamed korkiisa wacalaa aali muxamadin maxamed dadkiisa korkooda kamaa sidii aad sallayta ugu naxariisatay eebba weynow calaa ibraahim nabi ibraahim korkiisa wacalaa aali ibraahim nabi ibraahim aalkiisii oo wiilashuu dhalay ismaaciil iyo isxaaq iyo kuwaysii dhaleen yacquub iyo kuwuusii dhalay yuusuf iyo dadkaasaad u barabsa ugu naxariisatay wabaarik allow barake calaa muxamedi maxamed korkii wacalaa aali muxamedi maxamed dadkiisa korkooda kamaa baaragta saad u barakaysay calaa ibraahim nabi ibraahim korkii wacalaa aali ibraahim nabi ibraahim aalkiisa korkooda inaka adiga eebba weynaa ayaa xamiidun alla la mahdiyaa majiidun eebba sharaf dhammaanteed iskale ah waxaad aragtaa salligan aynu niri isagaa waxyi oo samada ka yimi oo inta salli ugu fadli badan yahay inaan sayidku jirin laa ah fii ibraahim walaa fii muxamed calaa muxamed wacalaa aali muxamed calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim sayidina kuma jiro hadha waa kuwa mufalsafiina ku dhihi doonaan waa in sayidkii lagu daro oo kuma jira xadiidka nabigana talqiintiisiibu oo midkaan nabiga ummadda baroo laqinay sayidna kumuusan barin sidaan hala yidhaahuu yihi ilaa su-aal baa nabiga la weydiiyey waxaa lagu yihi sidaan kuu salaamaynay waa garanay fakeef nusalli caleyh oo salaaddii nabiga la salaami lahaa xaggaan ku baranay tashaudkay noogu jirta assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat wabarakaatuh qad carafna asalaama calayka fakayf nusalli calayka yaa rasuul alla sidii lagu salaamo ilaah baana baro waa ogaanay see laguu u saliyaa faquluu allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamadin kamaa sallayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim wabaarik calaa muxamadin wacalaa aali muxamadin kamaa baarakta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid isagaa la ganuunsana lahalayi idan korkuu isagiina amray waxay ku oranayaan amar iyo edab baa jira amar iyo edab amarku waa maxay waa sidaan uu nabiga dhaha la yiri edabtuna waa maxay inaan nabigii sayidina la yira markaad warkaada dhamiso maxaa ka uraya warka waxaa ka soo uraya in sidaan amarka nabigu wada daraya waxay ku amarka iyo edabta edabtaa la raacay nabiga ka edab qaado calaa sayidinaada amarkiisi uusan sayid ku darin esri faquulu allahuma salli calaa maxamadin amarka iska daa edab dara oo kolkaama amarka nabiga edab dara ilaahayna kitaabkiisa kariimka wa fi lkitaabi alcasiiz waxaa ku soo aroortay falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amrihi adab meesi falyaxdari aladiina yukhaalifuuna can amrih ninkii gacanta wax ku cunaaya ee ku cabaayey ee nabiga yiri war gacanta midige wax ku cuna wax ku cab dhaaf gacanta bigihe waa xanaaday lastatactu ma awooduu yiri lastatacta alla waadan awoodin baa nabiga ku yiri aankaytay gacanta famaa rafaa ilaa fiih goobtii lagu wada hadlaayay ka gadaal kor gacantaba uma qaadin idaa amartukum biamrin fatuu minhu ma statactum kolka edad iyo akhyaarnimo iyo iimaan iyo aqoon waxay ku dhantahay amarka nabiga loo hogaansa amarkii iyo adabtii amarkii baa la raacaya edabtii maxay kala tahay edab iyo amar kolkaa wixii uusan nabiga sheegin ba edab darre ku dhanta edabtuna in la hogaansamo kolkaa sidaanu nabiga laqinay asxaabta ay weydiiyeen qad carafna asalaama calayka yaa rasuula allah wakeef nusalli calayka qul allahuma sal calaa muxamed yaadna qiimadiis kolka sagaalkaas arrimood waa sunna mu-akada kal waajib lamida aan salaada gudaheeda looga tegi karin wa amaa kayruulmu'akada sunadaan la kaynin fahiyo kow ducaaul-istiftaax allahu akbar markii la yihaa duca loo yaqaan ducaaul-istiftaax waa intaan tacawud iyo faatixa midna la gaarin acuudu billaahi min ashaydaani arajiim bismi illaahi araxmaani iraxiim intaan la gaarin baa duca la akriya ducadu waa fara badanta kanaa kamida uu shiikha soo arooriyey subxaanaka allaahuma wabixamdik watabaaraka smuk watacaalaa jaduk walaa ilaaha kayruk waxaa lamida allahu akbar kabiira alxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukrata waasiila waxaa lamida wajactu wajii liladii fadara samaawaati walada aniifan musliman wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wa nusuki wamaxyaaya wamamaati ilaahi rabbilcaalamiin haddii la kulmiyo haddaad maamuum tahay waa wada kulmin aad tahay munfarid keligii tukana waa wada kulmin karta laakiin haddaad imaan tahay si aadan maamuumiinta ugu dheereeyin midun baad akrinaysa waxaa markaa wanaagsan intaad soo aroortay ducaaul-iftitaaxa oo dhanba inaad taqaanidu kolba mid ku bilaabatid kolkaad keligaa tukanaysaan tanka isu wadagen kolka ducadaa ducaal iftitaaxa la yihaah ee faatixada iyo tacawudka ka hor la akriyo sunna khayru mu-akada ayuu shiiku ku sheegay wuxuu yihi kow ducaau istiftaax furfurashada ducadoodii huwa huwa ducaal iftitaax waaw subxaanak ceebla-aan badnida allaahumma yaa allaahu kadhoweynow ceebla-aan badnida wabixamdiga adigoo mahadsan tabaaraka watabaaraka waxaa hufnaaday daahirnaaday ismuka magaca watacaala waxaa kor noqday jaduka weynigaaga walaa ilaaha kar mid lagu caabudana hayruka adiga keyrkaa maba ahaanin laba alisticaadatu acuudu bileysi wey fi rakcati aluulaa ragcadda hore acuudu billaahi min ashaydaani arajiim la yira waalbasmala sirran oo tacawudka iyo bisinka labadaba hoos baa loo oranaya amaa bisinka waa fi kulli rakca afarta ragcadood mid la arkaba bismi illaahi araxmaani araxiim baad hoos u dhihi ka gadaal baad faatixada akrinaysaa amaa tacawudka acuudu billaahi min ashaytaani irajiim ragcadda u horeysa wey alisticaadatu acuudu bileysi fi rakcati aluulaa ragcadda hore gudaheeda lagu acuudu bileyso waalbasmala iyo bisin aqrin siran qarsoodi fii kulli ragca ragcadaarka kulligeed gudaheed liqowlihi eebbaweyne hadalkiibaa u daliila tacaalaa korahaye wuu eebba yiri faidaa qara'ta haddaad aqrinaysid alqur'aana waatacad soo wada fastacid horta hore magangal bilaahi rabbiga gar lagu caabudo min ashaytaan shaydaanka magangal shaydaankii alrajiim la dayriyey ee raxmadda eebe laga buriyey een qayb ku lahayn ilaah ka magangal a ku qaribaya a ku waswaasinaya saddex rafculyadayni gacmaha koru qaadidooda xadwal mankibay labada garab qaabilkooda la gaarsiiyo dhegta iyo garbaha isku toosan kolkaa hawada u dhaxaysa baad gaarsiinaysaa labada gacmood labada garab kor baad ka marini labada dhago ama ku aadi ama hoos ka mari afar goorw markaad xihanaysid allahu akbar markaad faatixadiiyo suuraddii dhowr rukuucaysidna allahu akbar markaad ka kor noqotid ruku daaraysidna allahu akbar markaad ka kacaysid labada ragcadhexdoodana allahu akbar afar goorw waa imanaysa afartaa goor gaxanta in kor loo qaado oo garbaha qaabilkooda la geeyo iyadana waa sunna rafculyadayni labada gacmood koru qaadidoodii xadwal mankibay labada garab qaabilkooda la gaarsiiyo cinda takbiirati alixraam xarmashada takbiirteeda agteeda waa kow wa cinda arukuuc haddii la rukuucayo agteeda waa laba wa cinda arafci kor noqosho agteeda minhu min arukuuc laga kor noqdo waa saddex wa cinda alqiyaam kicid agteeda min isnatayn laba ragcad baad ka kacday oo haalisadii maqribka ayaadu kacday ama haalisadii rubaaciyaadka ishaha iyo duurka iyo casarka ragcadoodii saddexaad ayaadu kacday afartaa goor baa gacanta kor loo qaadaya meeshaa la gaarsiinaya waayase kuwa gacmaha laalaadinaya oo aan nuuxinayninba mukhaalifiin arrinkaas oo dhan daliilkeediina qabso liqowli ibni cumara cabdullaahi ibni cumar hadalkiisii waa u daliila radia allaahu eebbaweynaha raali noqdo canhuma cabdullaahi iyo cumar labadaba uu cabdullaahi ibni cumar yihi ina anabiya subanaha sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi subanaha korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye kaana suubanuhu wuxuu ah idaa qaama hadduu joogsado ilaa salaa tukasho hadduu u joogsado rafaca oo suubanuhu koryeeli jiray yadayhi labadiisa gacmood xataa yakuuna ilaahay labadii gacmood ka noqdaano xalwa mankibayi subanaha labadiisa garab tooskooda ay gacmihii ka gaaraan suma ka gada oo yukabir afka allaahu akbar ka oran jiray faidaa araada haddii nabigu doono anyarkaca ah, inuu rukuucana rafacahuma labadii gacmood uu kor u qaadi jiray midla daalik sidii xirashadii oo kale waidaa rafaca ra'sahu madaxiisa min arukuuci hadduu ka koryeelana rafacahuma labadii gacmood buu koryeeli jiray kadaalika sida aynu hore u sheegnay waqaad wuxuu oran jiray markuu gacmaha kor u qaado samica allah taqabala allah allah aqbaloo ka cajiibo liman qofka xamidahu raba weyna ku mahdiya rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigana walaaka adiga rabbiga keliga ayaa alxamdu mahad ideelkeed iskale sunnadii khayru muakadka ahayd waxaa weeye qowlu aamiin aamiin bihideeda bacda qiraa'ati alfaatixa faatixadii akhrinteedii ka gada aamiin in la yidhaaha wey daliilkeedii lima ayaa u daliila huwiya la wariyey annahu nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga kori wasalama nabadgelya allaha ku badiyo idaa tala hadduu nabiga akriyo hayri lmaqduubi calayhim wala daaliin hadduu akriyo qaala wuxuu dhihi jiray aamiin yaa muddi nabiga waa taagi jiray bihaa aamiin sawtahu codkiisa aamiin ayuu oran jiro miinkana waa tafiidin jiray ma shidi jirin imaamu tirmidi baa xadiidkeeda wey waliqawli nabiga hadalkiisiina waa u daliil in aamiin la yihaa uu nabiga yihi idaa qaala alimaamu kan idin tujinayaa hadduu yihaa hayri lmaqduubi calayhim wala daaliin haddii yihaa faquuluu waxaad tidhaahdaan aamiin markaasaa nabigu aamintaa qiimigeeda sheegoo yidhi fa ina man ruux u waafaqa ku toosay qowluhu hadalkiisa qowla almalaa'ika oo malaa'igtiina ducaday ku jiraan iyagana kolkii markaa aamiin la yihaa waxbay aamiin ka leeyihiin kolka haddaad aamiintii malaa'igta iyo taada iswaafaqdo wixii dembiga eed hore u gashaaba lagu dhaafayo marka aamiinta habka loo oranayo waa xoogaa khaladaadii inagaga jira waxaa dadka mustamixiinta faatixadii bay la soconayo kolkay is yidhaahdaan faatixadii horsata gebagabay maraysa oo walabool ay maqlaan bay aamiinsiileeyi lama yidha aaminkan qur'aan maaha waladaalinna waa qur'aan aan tagta gabana udhexaysa balarta waladaalin ha dhamaato aamuso gabana hala aamuso imaamka ha bilaaba kolka kolkii imaamka aa yiraa ha lagu daro aamin markaas ahaato in laysku kasa qur'aan iyo waxaana quraan ahayn imaamkii laga boobo inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi waxaba horjooga looga dhigay in lagu daydo kolkaa isagii weli faatixuu ku laban yahay aamin ma soo gaarin kolkaasaa tarta gacanta loo gelinayo gafu wey waxa weeye waa loo kaadinayo faataxadaa dhammaanaysa sagtay leedahay amusgadana markuu wala daliin isagaa bilaabayo lagu daran ayimada qaarna oranba maayaana sidii subci aayadgaadka oo kale faatixadaa kalkiisiya kolkay wala daliin dhammaad iska aamusayo waa nasanayo kolkaa qolada maamuumiinta wuu ka sugayaa maya alimaamu waalma'muumu fii qowli aamiin waa ku suman yihiin imaamka bilaabaya maamuumiintana waa ku darmaayaan faatixadana waa laga soo cay sanka loo gelin maaye hakadgadana ayaa la gelinaya cilmigeedina waa kaa nabiga noo sheegay oo qofka aamiintiisa aamiinta malaa'igta waafaqdo wixii dembi ees hore u galay baa loo dhaafaya sayna manru waafaqa uu ku toosay qowluhu hadalku yihi aamiin qowla almalaa'ika malaa'igta hadalkeeda aamiin leh kufira lahu waxaa loo dhaafayaa maa wixii gafa taqadama hormaro min danbihi gafafyaalkiisa shan sunnadii waxaa wey tadwiilu lqiraaa qiradii dheeraynteeda fi subxi fii salaati subxi salaada subax waa in qiradeedii la dheereeyo lixdan ilaa boqol aayadood lagu akriyo wataqsiir in la gaabiyo fi lmaqribi fi lcasri waalmaqrib labada qiradoodiina waa la gaabinaya watawasub meel dhexaada laga dhigaya fi lcishaai waaduhri duhurka iyo cishaha baa laga dhigaya casarka iyo maqribka waa la yaraynaya salaada subax waa la dheeraynaya daliilkeedii dhegeyso limaabaa u daliila huwiya la wariyey ana cumara sayd cumar ibna khadaab ayaa kataba qoray warqad ilaa abi muusa oo uu dibadda u diray buu u qoray wuxuu yihi abuu muuse an iqra aqri an iqra waxaad akridaa fi subxi salaada sax waxaad ku akridaa litiwaali lmufasal haddii suuradaheeda dheerdheer laa tuqadim laga bilaabo manaasi-aad laga gaaro intaas salaada subax ku akri waqra waxaad ku akridaa fi duhri duhurkiina ku akridaa biawsati lmufasal khamiis suuradeeda dhexe cabase ka bilow waleyli idaa yakshaa intaa ku akri waqra ku akri fi lmaqribi maqribkii waxaad ku akridaa بقصاr المفصل مفصل khamiis kuweeda gaagaabano laga bilaabo wاleyli waduxaa laga bilaabo ilaa birabinaas ku akriw imaamu tirmidi baa wariyey marka saasaa loo habeeyey idan tanaa la cuskanaya salaadii subax ragcadaheedaayo tiradaa lagu badinaya duhurkii maanta o dhan baa la soo shaqaynayey marka salaad la tukada ma dhowaa u dambeysay in la dheereeyo casirka iyo maqribka labadaa hala yareeyo weliba maqribka hala sii yareeyo waktigiisa hayar inta meel ah. la-aan daliilkeediina waa saddex waxaa weeye adducaau in duca la akriyo bayna sajdatayn marka sujuuddii hore waa sujuuday tii labaadna ma adan gaarin fadhibaa u dhexeeyo juluus bayna sajdatayn rukni wey watumaaniinatu fiihina rugni wey intaad kaas ku jirto rabbow firli warxamni wacaafini wahdini warsuqni ayaad odhanaysaa ducadatan ayaa waxaad ku akrinaysaa labada sujuud dhexdooda haddaadan ba fariisaninba maxaad akrinaysa oo aada labadii sujuudood sanka isu gelisay fadhigi u dhexey waa ka tagtay adducaau alla tuugid bayna sajdatayn labada sujuud dhexdooda la tuugo waa ducada la akrin rabbi yaa rab aniga rabbigada fakfirli allow ii dembi dhaaf warxamni allow ii naxariiso wacaafini allo wixii gafa iyo wixii xanuuna iga caafi wahdini allow ii hanuuni warsuqni allow cuntaysi limaa daliilkii waaka waa u daliila kuwiya la wariyey canhu subanaa xaggiisa waxaa laga wariyey sala allahu allah naxariista calayhi nabiga korkii wasalama allaha nabadgeliye annahu nabiga kaana wuxuu ahaan jiray yaquulu mid yira daalika warka bayna sajdatay labada sujuudood dhexdooduu ku dhihi jiray toddoba waxaa weeye ducaau lqunuud qunuudka ducaysa lamahdini fi rakcati alakhiira ragcadda dambe gudaheeda ayaa lagu ducaysanaya sunna kayra mu-akada ayuu sheekha ka dhigay min salaati subxi salaada subax ragcadeeda dambaysa lagu akrinaya ow fii ragcati lwitri witriga ragcadiisana waa qunuudka lagu akrinaya kolka goorta la qunuudayo bacda alqiraa'a fatxada kadib iyo suuraddii waa laga dhigi karaa oo markaa rukuucday ka horeynaysa aw bacda arafci kornoqosho min arukuuci laga kor noqdo oo sujuudda u dambaysa ayay ka horeynaysaa labadaas mid ahaan baa lagu qunuudaya lagu alla tuugaya wa mimaa waxaa ka mida erayo warada soo arooray min alfaadihi alfaadi lquluud quluudka ereyadiisa arrimahana ka mida allaahuma ahdinii fii man hadayta wacaafinii fii man caafayta watawallanii fii man tawallayta wabaarik lii fii ma aatayta waqinii wasrif canii shara maa qabayta fainaka taqdii walaa yuqda calayka inahu laa yadilu man waalayta walaa ya-isu man haadayta tabaarakta rabbanaa watacaalayta allaahuma inii acuudu biridaaka min sakhatik wa bimucaafaatika min cuquubatik wa bika minka laa uxsii sanaan calayk anta kamaa asnayta calaa nafsik fo-ooyinka soo arooray ayay ka mid yihiin haddii markaad imaam tahayna mamaairta jamcaad ka dhigi allaahuma ahdinaa fii man hadayta wacaafinaa fii man aafayta watawallanaa fii man tawalayta wabaarik lana ilaa akhiri markaas jamac waad ka dhigaysaa allaahuma yaa allah eebba weyna ihdini ihanuuni fii man dad la jiridood aada hadday tahanuunisay malaa'igtaada rusushaada nabiyaashaada saalixiintaada aad hadduu hanuunisay alla igu dar allaahuma yaa allah eebba weyno ihdinii ihanuuni fii man dad la jiridood iyo macod had habayta hanuunisay wacaafini alla wixii jiraa iga caafi fii man tagla jiridood caafayta aada caafisay watawallanii allow imaamun fii man dadna aad atawalayta uweli noqotood maamusay wabaarik lii allow ii baraka fii maa deeqdi aad acdayta i siisay waqinii allow i dhow wasrif cannii allow iga jeedi sharama kii dhibkii aad qadayta xukuntay fa inaka adiga eebbaweynaha keliga ayaa taqdi waxaad rabtid xukuma falaa yuqda xukun lama rido calayka adiga eebbaa korkaada xukun kuguma dhao inahu arrinka waxa wey laa yadillu inuusan dulloobayn duf ayaan ku baxayn man qofaad waalayta adiga eebbaa maamusheed u weli noqotay walaa yacizu ma sharafoobo man qofaad caadayta la colaysantay tabaarakta waan ceeb la-aatay rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigana watacaalayta dhaliil idaylkeed waa ka kor noqotay allaahuma yaa allah eebba weynow inii adiga acuudu waxaan magan galay biridaaka adiga eebbaha raalinimadaada waxaanan ka magan galay min sakhatika adiga eebba weynaa caradaada wa bimucaafaatika adiga caafimaadkaaga ayaan eebba magan galay min cuquubatika xanuujintaada wa bika adigaan ku magan galay ninka adaanan kaa magan galay waxaad ka cararaysa waayo eebbawi inteedna u carartay eebbaad u carar fafiruu ila allaahi wayuxadirukum illaahu nafsahu naftiisuu idinka digaaya marka caradiisa iyo ciqaabtiisa ayaad ka cararaysa xiliya makfiradiisa ayaad u caraysaa waxaad ka caraysaa waxaad ku caraysaan eebbowe wa bika adiga eebbaa yaan ku magan galay minka adiga eebba aanan kaa magan galay laa uxsii eebbow ma koobi karo aniga sanaan salli calayka korkaaga la faalliyo ma koobi karo oo ammaantaadaba wax koobma ka badan wax koobma ka badan anta adiga kamaa sidii tahay waxaadaa samayta eebbaweyne u ammaantay calaa nafsika naftaada korkeeda sideed waxaa wey hay-atljuluus fariisa saxabkeed see loo fariisana alwaarida sidii soo aroortay canhu suubana xaggiisii ka soo aroortay baa loo fariisanaya sala allahu allaha naxariiso caleyhi nabiga korkii wasalama allaha nabadgeliye fii sifati salaatihi subanaha salaadiisa tilmaanteeda fadhiyaalkii ku soo arooray ayaa loo fadhiisanaya oo maxay ahaayeen qabso intaad yahay isheega sheega dhihi lay aliftiraash isgoglasho wey fii saa'iri iljalasaat fadhiyaal intooda badan laysgoglado watawaruki sindhil dhigid wey fi ljalsati fadhi alaakhirati dambaysay salaada fadhiyaalkeedii ayaa la qeybiyey fadhiga looga baxayo salaada kaasa akhriir la yihaa kaasee loo fariistaa kaa lugta midige faraheeda dhulka inta lagu qabto baa la istaajinaya lugta bidixana hoostaa laga bixinaya oo lugtaa midigee taagan hoosteeda baa la gelinayaa sintaa bidixe iyo salka dhulkaa lagu qabanaya magiciisa tawaruk baa la yihaa meesha lagu samaynayo aljalsa alakhiira wey salaaddii sunna ha noqoto ama farad ha noqoto fadhiga ugu dambeeya ee salaada looga baxayo ayaa lagu samaynayaa kaa waa tawarug ama aliftiraash isgooglasho lugtii midiga waa sideedii inta faree dalka lagu qabto baa la joojinaya lugtii bidixana inta la goglada nafteedii baa lagu fariisanaya magiciis iftiraax goormaa la samaynayaa wixii ka soo haray fadhigaa salaada looga baxayo oo waxa weye fadhigii dhexe ataxiyaadka ama fadhigii labada sujuudood u dhexeeyey oo xoogaa fakaloolka sidaynu u badannahay labada sujuudood dhexdooda intaynu lugaha dhulka surno oon cirbaha taagtaagno yaan ku kala loobsano xataa tadma-ina jaalisan maa lama raba kaas mudma-ina martii fadhi laguma sheegi karo qofaan salkiisaba dhilkii haynin fadhi laguma sheegi karo kaasaynu u badnayn kaa in la joojiyo wey oo markaa sujuudda aad ka kacda hore sujuudda labaadna aadan gaarin iftiraash baad samaynaysaa mugtii bidixay baad godli waad ku fariisani tii midigana waa taagi tashahudka waa sidoo kale labadaas fadhibaa jirta markii la tukanayo atawaruku waxaan u ku sheegnay fadhiga salaada looga baxayo waliftiraashu fadhiyadii kale wey fadhi kale looma ogola kana fadhiba maaha waa taagan kolka xataa tadma-inadii maya kolkaa waa sideed sunnadii hay-atljuluus fadhi habkiisii wey hay-adii alwaalidatu ee soo aroortay canhu subanaa ka soo aroortay sala allahu calayhi wasalama bisifati salaatihi subanaa salaadiisa tilmaanteeda gudahooda ku soo aroortay waahiya hay-adii waxaa wey aliftiraar isgoglasho bisaa'ir jalasaad fadhiyaal idoolkood la isgogle watawaruki sindhildhigid fi ljalsa fadhi gudihii la sindhildhigo alakhiira ee dambaysay meeshaasi sheekha waxoogaa buu ku daray faahfaahina xidigta u dambaysa labada xariiqle oo yidhi xowal iftiraasha in laysgogladiyo watawaruk in sindhin la dhigo waxa wariyey albukhaariy ninkii nin aha can abi xumaydin buu ka wariyey waqaal wuxuuna yidhi faidaa jalasa hadduu fariisto fi ragcatayn laba ragcad gudahood jalasa calaa rijlihi lyusra ayuu ku fariistaa wanasaba liyumna saynu sharaxnin wey lugta midiga waa oogaa waidaa jalasa fi rakcati alakhiira hadduu fariisto qadama rijlahu lyusra uu hormariya dhankaasuu u bixiya wanasaba alukhra lugta midiga uu joojiya waqacada calaa maqcadatii ayuu ku fariistaa qaala abuu xamed abuu xamed baa yidhi wahuwa yasifu isagoo tilmaamayo abuu xamed salaata rasuulillaahi calayhi salaatu wasalaam linafarin ayuu u tilmaamayey min asxaabii ka mid radiallahu canhum kolkaa fadhiga habkiisiina waa ka mid aliftiraas marka shiikhaaba noo yar sarxaya tawarug maxaa la yiha iftiraas maxaa la yiha aliftiraasu isgoglasho waxawey huwa iftiraas an yajcala inuu ka tukana yeelo lugtiisa caloosheeda alusraa biduuxe ayuu ka dhigayaa goglaya wayansifa alyumna lugta midigana waa taagaya watawarukuna huwa inuu yeelo baatina alyusra lugta biduuxa caloosheeda taxta fakhidi layman yumna lugta bawdada midigantooda alyataw daridiisii wuxuu yeelaya alaa ardi dhulka wayansibu qadamahu lyumna qadamahu lyumna lugtiisii midiga wuu joojinayaa wayajcal ilyadi lyusra gacantii bidixe fowqa rukbati lyusra jilibka bidixa korkeeduu saaraya mabsuudata lasaabi faraheeda fitan wayaqbid wuxuu laabaya asaabica yadihi lyumna faraha gacanta midiga kuliha yuu laabaya wayushi wuxuu tilmaamaya bisabaaba murugsatada yuxarikuha u dhaqdhaqaajinaya si aynu qoonsan jirnay u dhaqdhaqaajinaya cinda tilaawati tashahud tashahudka akhrintiisa agteeda daliilkeedii limaabaa u daliila ruwiya la wariyey anahu suubanaha sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya kaana wuxuu ahaa idaa jalasa hadduu suubanuhu fariisto fi tashahud ataxiyaad gudihii wadaca yadahu lyumna gacantiisa midiga ayuu wuxuu dejin jiray calaa fakidihi lyumna hoydadiisa midiga korkeeda wayadahu lyusra gacantiisa bidixana calaa fakidihi lyusra hoydada bidixa korkeeda ayuu ku dari jiray markuu ku dejiyo oo ashaara bisabaaba ayuu wax ku tilmaami jiray walam yujaawis subanuhu ma gudbin jirin basarahu araggiisa ishaaratow fartiisa meeshuu ku taago imaamu muslim baa wariyey sagaal walculyadayni labada gacmood dejintooda calaa sadri xabadka korkiisa lagu dejiyo habka loogu deji maray alyumna gacantii midige fawqa alyusra gacantii bidixda korkeeda ayaa lagu dejinaya labada gacmood marka laysku dejiyana xabadka labada naas dhexdooda yaa lagu qabanaya kuwaa ku khataaraya halcunka oo dhinta gelinaya kuwana calooshay dhigayaan waa iska kaslaabiin kolka intay gacmihii isku qabtaan way iska laalaadinayaan kuwana shayxantay ka siiyaan ee lugaha garabgeynaya kulli hadaa lama rabo gacantan gacantan sida loogu qabana labadan farood kaysar iyo binsar labadan xigta xaggaa la marina suulkan xaggaa looga keena labadan dheerdheer dhudhunkaa la raacina tanna tanaa lagu hoos qabana markii la hagaasimana labada naas dhexdooda oo xabadkaa lagu qabana sunadii rasuulka waaka kuwaa yihi imaamu maaliga fii aakhiri cumrihi imaamu maalik waa laalaadin jiray imaamka waa la tumay gacmaha laga jejebiyey abuu jacfar ilmansuura tumay kolka gacan laabmaysa imaamka ma haynin wailaa fii kitaabihi almuwada lilimaami maalik awal kitaab ulifow bukhaari wuxuu dhan waa ka taarikh horeeyey ayuu ku qoray baabka sida la yeelaya gacmaha in labadii gacmood laysku dejiyo ka gadaal xabadka lagu qabto saasaa sunatu rasuulillah sabriga xabadka weliba bayna sadiyey labada mascooda lagu qabanayo laalaabil iyo xalaal iyo luquntoo lagu qataariyo maya kuwa isdhaafsiinayo aan salaadba ku jirin saasay yidhahda kana xagashaa lagu qabta i kana xagashaa lagu qabta meeshaba kuma jirta kolka waxaasoo dhan waa mukhaalafaa waxyaalaha makruuhaadka ajriga dhaawacayo saluu kamaa ra-aytu man usallii bay khilaafsanta amaa sidii nabiga uu yeeli jireesna baray waa in gacanta bidixe tan saas loogu qabto ka gadaalna sidaas la yidhaaho wadculyadayni labadii gacmood dejintoodo calaa sadri caloo lama dhin laalaadin lama dhin dhul lama dhin calaa naxri calaa sadri baa lagu yihi xabad marka waa meel macruuf labada naaf calaa sadri xabadka korkiisa see lagu dejina alyumna gacantii midiga fowqa alyusra kii bidxa korkeeda ayaa la saaraya daliilkeedii liqowli sahlin sahl hadalkiisii baa u daliila uu yihi kaana annaasu dadku wuxuu ahaan jiray yu'maruuna kuwa la faro anyadaca rajulu ninka inuu dejiyo yadahu lyumna gacantiisa midiga calaa diraaci lyusra wadhankiisa bidaca korkiisa ayuu ku dejinayo fi salaa tukashada gudaheeda waliqowli jaabirin jaabir hadalkiisiina waa uu daliil uu yihi mara wuxuu maray rasuulullah eebbaweyne rasuulka sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korki wasalama nabadgeliya allaha ku badiyo birajulin ninbuu rasuulku maray wahuwa ninka yusalii waa tukanayey waqad wadaca ninka wuxuu dejiyey yadahu lyusra gacantiisii bidix ay cala alyumna bilcagsi sidii aguranoo kale uu gacantii bidix tii midiga ku qabtay isagoo sidaasa ayaa nabiga maray asagoo ku dejiyey yuu maray faqad walaca yadahu lyusra cala lyumna fantazacaha nabiga waa ka firdhiyey gacantii bidix farti intuu geliyey oska fujiyey kala tuuray saas haddaan loo kuurin welihiis ma barteen santasacaa nabigiyaa ka dhilqiyey kolkaasuu maamulay wax ma oga wawalaca yadahu lyumna cala alyusra nabigiibaa maamulay waa laga dhilqiyey gacantiisii kolkaasaa tii midiga la qabtay tii bidxaa lagu dejiyey xabadkaa loo saaray sida laisugu diyaar salaaddii wax ma noqonin kolkaa salaada waxaanu dan ahayn baa dhaawace markii danteedii laga shaqayna waa la dhaqdhaqaaqay lama leh kuwa aan muxsanayn maarag wasabka haddaad la simayso sidii geed ka baxay maasha inay salaada ka halaawday ka yaabayo meeshuu sirnaana ama safka hore inuu dhaqaaqo ama bidixu dhaqaaqo ama kada kolka waa kanaa fantasacaa nabigaa ka siibay oo wawadaca alyumna gacantiisii midiga ayuu nabiga ku dejiyey cala alyusra ninka gacantiisii bidixe tabawaxaw adducaaw alla toogay isujuud sujuudda gudaheedii lagu alla tuugo biqowlihi ayahay daliila nabiga sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korka wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi alaa hooyaay tanabahuu waclamu haddaad ummadii tihiin baraaruga ogaadanaa wa inii aniga rasuulkaa nusiitu waa liiga reebay an aqra'a alqur'aan inaan qur-aankii akriyo raakican anoo rukuucsan aw saajidan anoo sujuudsan waa la iga reebay ee fa ama rukuucdii facadimu weyneeya fiihi rukuucda gudaheeda araba weyneeya oo subxaana rabbiy alcadiim wabixamdihi dhaa waama sujuud sujuud haddaad joogtiin fajtayduu ku dadaala fi ducaai alla tugmada oo markaad sujuudsan tahay oo markaad eebba u dhowdahay kolkaas dan sheego waama sujuud haddaad sujuudsantihiin fajtayduu dadaala fi ducaa alla tugma ku dadaala faqaminun waxaa xaqiiqun waxaa dhaba an yustajaaba lakum in tuugmadiina la aqbalayo asjuudku alla tuugtaana ka faa'iidaysto inta wejiga dhulka fuulo intaas eebba u dansheego ka iyo tabawuxow adducaau alla tuugmo itashahud ataxiyaad gudihiis lagu alla tuugo alakhiiri dambe bacda salaa salaad ka gabaa alanabiy subanaha korkiisa lagu saliyo sala allahu macalis allaha badiyo caleyhi nabiga korkiis wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo bihadihi ilkelimaat ereyadaas aana la akrina allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahanam wamin cadaabi alqabr wamin fitnati almacyaa waalmama wamin fitnati almasiixi dajaal ayaa la oranaya cadatan allaahuma ya alla eebba weyno inii aniga acuudu magan galay bika adiga eebba ayaan ku magan galay min cadaabi jahanam jahanama naarteedii baan kaa magan galay wa min cadaabi alqabri xabaasha cadaabkeedii baan kaa magan galay wa min fitnati ilmacya nolosha baladeedii baan kaa magan galay iyo walmamaad geeridii lagu baloobo wa min fitnati ilmasiix ninkaas socodka badan fitnadiisiina waa kaa maangalay addajaal been kudoodida badna maruu yihi nay baan ahay ama allaan ahay ama weli baan ahay waxaa dhanba been wey ardaal xuno gaala wey kolka wuxuu yahay iskuma sheegeen wuxuusan ahayn buu isku sheega idan been ku dood waasa haddaad u fiirsatid dabeecada busharka waa sida tuugga xarkagoyskaa in tuug la yidhaha ma ogolo tuug baan ahayna kumale alla kaa dhimana haddii beenaalihii in la yihaah beenaalaa tahay ma ogola beenaalaan ahayna kumale zaaniga waa siduu ka kan shaaribkee khamrada cabbaaya khamran abbaa kumale idan makhluuquba ma ogolo dhaliisha wanaagana lagu dadaali maayo kolka ninkaan dajaal been ku doodid badlow waxaan beenahayna ma sheego been buu ku dooda maruu yihaa ilaah baan ahay rasuul baan ahay nabi baan ahay saalix baan ahay runtiisana gaal xun oo cawaro in la awey oo nabi la arkaba uu ummadiisa uga digi jiray wamin fitnati lmasiix addajaal been ku doodida badna wadalika arrinkaa liqawli hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiye uu nabiga yihi idaa faraqa hadduu dhammeeyo axadukum idinka qofkii min atashahud tashahudkii hadduu dhammeeyo iska baxo alakhiiri dambeeyey falyatacawad axadkii ha magan galo bilaahi eebbaweyne min arbacin afar masiibo waaweyn ilaaha ka magan galo afartii waa kuwa kan allaahuma ya allah eebbaweyne minii aniga acuudu magan galay bika adiga eebaa min cadaabi jahanam ila alaakhiri wey labiyo toban waxa wey atayaamunu midig horumarin wey bisalaam markii la salaamo naqsanayo danka midiga in laga bilaabo atayamun midii ku bilaabasho bisalaam salaamo naqsiga saddex iyo toban waxa wey atasliima salaama naqsi ahaaniya ee labaad can yasaarihi kolkuu dhanka bidiga u yira dhanka bidixe uu u yida iyadana sunnawo mimaaba u daliila ruwiya la wariyey ana nabiya subanaha sala allahu naxariis allaha badiya calayhi subanaha kolkii wasalama nabadgeliya allaha ku badiya kaana wuxuu ahaan jiray yusalli mid salaama nasada can yamiinihi dhankiisa midiga marka hore can yasaarihi dhankiisa bidixe ah, xataa yuraa ilaa laga arko bayaabu khadihi dhabankiisa xadiinkiisa ayuu si toosa uu midigta iyo biixda ugu salaama naqsan jiray nabada dhaban sidaasta madaxa la leeyahay manaqan meel laga keeno kolkii salaama naqsanayo assalaamu calaykum waraxmatillah assalaamu calaykum waraxmatullah waxa wax ka jiraan ma wejigaadoo sidii u toosan oo aada makaanu sujuud fiirinaysay tashahudkii markuu kuu dhamaado iltifaat iyo midib adan madax kor iyo hoos midna u gundhinin assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah iltifaat yamiinan washimaalan ala rabaa qaarna koraybu u gediyaana assalaamu calaykum qaaraa ah dhinaco dhanba isla gedina ma kortaan ku arkay saasoo gacantii ma ahay ayga ma furin assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah oo gacan inaba lagu salaama naqsana madaxi intii la dhaafay gacmihii lagu daray maya sidaadii hay-adaadii kale waxaad ka bedelin male iltifaadin baad kordhisay tashahudkii baa kaa dhamaaday assalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu alaykum saasaa loo salaama naas afar iyo toban waxaa wey adikru eebba ammaanid wey waducaau ilaah la tuugo bacda salaam salaam ka gadaan waxaana u daliila ilaa xadiisi xadiisyaal alaatiyaati aatiyaati axaadiistan badana iman doonta ayaa haddii salaada laga baxo ka gadaal iyagana soo aroortay in lagu alla tugo lagu ducaysto wallaahu aclam